لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الخامس من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaanan ku jiraa baabu الصبر xadiidka labaatan iyo sagaalaad dhexdiisaana ku jiray awaakirtiisaan ku jiray ee ku saabsanayd qisadii gabadhii rasuulka salى الlahu عalayhi waali wasalam ee ilmuhu ka dhimanayey ee usoo fariin dirtay nebiga salى الlahu عalayhi waali wasalam iyo wuxuu ugu jawaabay iyo goortii dambe iyaduna fariintii kusoo adkaysay inuu raacay oo meeshii uu tegey iyo markii ilmaha loo soo dhiibay ee uu arkay ilmaha dhibaatada haysa sidii uu ugu qalbi jilcay ee ilinta uga soo daadatay halkaasaan marka maraynay marka wuxuu leeyahay anas radia allahu canhu farufica ilaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam aلsabiyu waxaa loo soo dhiibay rasuulka alla salى allahu alayhi waalihi wasalam canugiisa karaadayay ee awowuu ahay gabadhiisu dhashay fa aqcadahu wuxuu ku fadhiisiiyey fii xijrihi dhabtiisuu ku fadhiisiiyey wa nafsuhu taqacqac isagoo naftiisuna ay qarracqarraclaynayso oo sakaraadkii u hayo fafaadat caynaahu waxaa shubmay oo ilmo kasoo burqatay indhihiisii faqaala sacdun markaasuu sacd ibni mucaadkii la socday baa wuxuu uhi yaa rasuul allahi maa haada rasuulka allow muxuu yahay waxankadu maxaad la ooyeysaa adigaaba muxuu ahay ohinta dadka ka nahyin jiray oo inaad ku sabirto qadaha allah ugu awlaysan ah eh. sacd wuxuuna garanin sidii cabdiraxmaan ibni cawf qiso kale isaguna aanu u fahmin miduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oohintuu nahyin jiray iyo middan uu samaynayo middan uu hayin jiray waxaa weeyaan midda codka leh ee qaylada iyo timo iska iyo dhul isla dhaca iyo timaha la iska rifi iyo waxyaalahaa leh middantada uu samaynayaana waa marugta qalbiga iyo inlinta soo daadanaysa gaar ahaan tan uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la ooyayaayo isagaa sharxayo markaasu wuxuu yidhi haadihi raxmatun jacalahu allahu tacaala fii quluubi cibaadihi tanu waa raxmad uu alla geliyey addoomihiisa qalbigooda oo yacni raxmadu u naxariisanayo canugaas dhibka haysta sidii u sakaraadayo nafta loogu adkeeyey ayuu la ilmeeyey nebigu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam wa fii riwaayatin fii quluubi man shaءa min cibaadihi qofkii uu doono addoomihiisa ka mida qalbigii qalbigooda raxmad uu geliyey weeyaan sidaasay ahayd eh, marka khalqiga oo dhan ma wada raxmad badne intii uu doono qalbigooda mid alla geliya weeyaan wainamaa yarxamu allahu min cibaadihi araxmaa allana wuxuu uun uga naxariista addoomihiisa inta naxariista badan iyagun khalqigiisa u naxariista iyo allana u naxariistaa marka rasuulka alayh الsalaatu wasalaam sabir la-aan ma aanu ahayn oo intii uu hooyada lintii kasoo soo xanuun iyo qalbi jileec uu qalbi jilecayo naxariisanayo canugaa dhibaatada ayay ahayd متfq عalayhi w macnaa taqacqac taqacqac macnaheeduna waxaa weeyaan tataxaraku watadarib way dhaqdhaqaaqayso way shanqaynayso weeyaan qacqaco waxaa lagu magacaabaa shayga qallalan codkiisa sida mxua maqaarka ingegana qabaxqabaxdiisa iyo birbir lala dhacay qabaxqabaxdeeda iyo waxaasoo kalea lagu magacaabaa haddase marka hadda waxaa laga wadaa canuga kolkuu sakaraadayo naftiisa qararacdii xabadkiisa ka baxaysay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa uu faray gabadhiisa sabir buu faray markaas wuxuuna caddeeyey inay laba kale yihiin sabir la-aanta iyo shafaqadu wa can suhaybin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama qaal saxaabigaa la yidhaha abu yaxya suhayb ibni sinaan الrumi radia allahu canhu ayaa wuxuu ka wariyey rasuulku salى اlه alay slam inuu yidhi kaana malikun fi man kana qablakum boqor baa jirayay dadkii idinka horreeyey boqorkaana wuxuu ku sheegay muxuu ahayey ibnu isxaaq fii siiratihi in boqor yemaniya uu ahaa oo dunawaas la dhihi jiray oo midka saaxibulkhduudka ee alla subxaanaه wa tacaala suurat alburuuj uu ku sheegay uu yahay xaqiiqadiisa an la og laakiin qisadii oo saxiixa unba halkan kada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kusoo tabinayaa wa kaana lahu saaxirun wuxuuna lahaa nin sixirlo oo waxu saxsixiro oo uu wax u curaafo ayuu lahaa falamaa kabira markuu da'weynaaday saaxirkii yuqaali lilmeliki boqorkii ku yidhi innii qad kabirtu anigu waan da'weynaaday kabira iyo kabura labadaasaa kala jirta xagga luqada oo xagga da'da marka laga hadlayo waa kabir oo ba'du waa hoos dhaban tahay mudaariciisuna waa yakbar markii xagga macnaha ama xagga jidhka uu yahayna waa kabura sida aanka ku jirta kaburat kalimatan taqruju min afaahim alla uu yidhi marka waan da' weynaaday weeyaan fabcad ilaya ii soo dir gulaaman wiil yar ii soo dir facallimhu sixra aan sixirka baro wiil yaroo meeshaydi kuu galo oo aan sixirka kuu soo baro ii soo dir fabacaثa ilayhi غulaama yucallimuhu wuxuu u diray wiil yar oo uu baro wiilkaana ibnu isxaaq siriisi wuxuu ku sheegay in la dhihi jiray cabdullahi bnu taamir xaalkiisana alle unbaagu magaciisa wa kaana fii ariiqihi waxaa jidkiisa joogay wiilkaasu markuu saxirka uu sixirka ka soo baranayo idaa salaka markuu jidka qaado raahibun nin baadari ah nin baadariya meeshaas muxuaas ah ku lahaa ninkaana baa la dhihi jiray bu ibnu isxaaq yidhaahaa nin baaderiyaho marka diinihii horee saxiixa ah nin haysta ah oo dhulkiisii ka soo cararay oo yeman yimid oo meeshaa degay ayaa meeshaa ku lahaa zaawiyeed ku lahaa faqacada ilayhi wuu la fadhiistay wa samica kalaamahu hadalkiisii iyo wacdigiisii iyo wuxuu aqriyayay buu dhegaystay fa acjabahu waa jeclaystay diintiisiibu u bogo jeclaystay markaasuu isna ka baran jiray diinta saaxirkana sixirka ka baran jiray wa kaana idaa ata saaxira wuxuuna ahaa markuu saaxirka uu imaanayo mara biraahibi waqacada ilayhi wuxuu soo mari jiray baadariga oo uu la fadhiisan jiro oo diinta ka dhagaysan jiray fa idaa ata asaaxira markuu saaxirka u yimaado uu darabahu garaaci jiray oo maxaad ku daahday dhexda kusoo ciyaari jirtay kusoo ciyaaraysay buu ku dhihi jiray fashakaa dalika ila araahib arrintaasuu raayibkii uga dacwoodo saasaa haysata buu yidhi weliba waxaa kale oo jirtay markii uu noqdo ee ciddoodii uu ku noqdana waa daahday bay dhihi jireenoo waa dili jireen ile laba darsi ba isla soo qaatay kanna waa ka daa waa iga daahdu dhahaya kanna waa iga daahday marka si u yeelaa buu garan fa qaala markaasuu wuxuu yidhi idaa khashiita asaaxira faqul xabasanii ahlii haddaad sixirlowga ka baqday inuu ku dilo waxaad ku dhahdaa ciddaydii maanta idaahisay ku dheh waidaa khashiita ahlaka ciddaada haddaad ka baqdo inay ku dilaanna faqul xabasani saaxir sixirowgii baa maanta idilay oo idaahiyey oo ama darsi cusub buu ii dhigay ama meel buu ii dirsay adu wax sidaas ugu cudurdaaruyi marka taasuna waa mid aan jirin beenta noocaas oo ana waa beenta bannaan weeyaano qofku dhibaato naftiisa kaga badbaadinayo ama xoolihiisa ama cirdigiisa ama qof muslima uu ku badbaadinayo waa u banaan tahay xadiidka asmaana in sha allah waa uu imaan doonaa arrintaa ku saabsanaan fabaynamaa huwa calىa dalika markuu sidaa ku jiray oo labadaa darsi sidaa isula qaadanayay id ataa wuxuu soo maray calaa daabbatin cadiima shay wax dhul socod ahoo weyn daabba waxaa la yidhaha waxa lagu wixii dhulka ku socodoo dhan yaa daabba la yidhaahaa daabadaa riwaayadaha qaarkood waxay sheegaan inay libaax ahayd qaarna waxay sheegaan inay ahayd abeese weyn qad xabasat innaasa oo dadkii jidkii ka xidhay bahal jidkii dadka u fadhiista oo dadkii mari kari la'yahay buu soo maray welina ninkaasu labadaa darsi wuu isla qaadanayaa mooyaane midkooda xaqa ku jooga wey ma oga fa qaala markaasuu wuxuu yidhi alyawma aclamu assaaxiru afdalu am iraahibu afdal maanta un baan kala ogaanayaa ma sixirlowgaa fadli badan oo xaq ku jooga oo diintiisu fiican tahay mise baadariga fa akhada xajara dhagax buu qaatay fa qaala markaasu wuxuu yidhi allahuma in kaana amru raahibi axabba ilayka min amri saaxir faqtul haadihi daabata xataa yumdiya annaas allow hadday arrinta baadarigu ay agtaada kaga fiican tahay oo diintiisu ka fiican tahay diinta sixirlowga dil shaygan kada dadkii xidhay xataa yamdi annaasu dadku ha mareene faramaaha wuu ku tuuray faqatalahaa waa dilay wamada annaasu dadkii baa maray jidkii maray marka taasuna karaamo bay ahayd wiilkaas alla uu ku maamuusay iyo baadarigada oo diintiisu inay xaq ahayd uu alla ugu caddaynayo khalqigana ugu caddaynayo wiilkiina ugu caddaynayo wey taasuna marka waa nooc karaamaat ulawliya ka ah. wiil yar dhagax uu tuuray ee dadkii ka waaweynaay oo dhanba babahlay kari laayihiinoo jidkii ka xidhay wax tabaruu ku dilay ma aanu lahayn laakiin wiilkaabaa mujaabu dacwo ahaa oo karaamo alla uu ku karaameeyey ahayd fa ataa araahiba fa akhbarahu baadarigii buu u yimid oo wuu u sheegay oo maanta sidaasaan yeelay buu yidhi fa qaala lahu raahib raahibkii baa ku yidhi ay bunaya war aabbo anta alyawma afdalu minii maanta adaa iga fadli badan waa ila dhaadhaaftay wiilkaygiiyo waa iga fiicnaatay qad balaga min amrika maa araa arrinkaagu wuxuu gaadhay halkaa anarka iyo miyuu gaadhay oo ducadaadi in sidaa loo aqbalay miyaad gaadhay adaa iga fadli badan waa ila dhaadhaaftay laga barayba laga badi weeyaan wa inaka satubtalaa adigana waa lagu imtixaani doonaa imtixaan baa kugu dhici doonaa wuxuu sidaana u leeyahay wadciga kolkaa jooga buu yaqaanay oo boqorkaas isagii ilaahnimu sheeganay sida xadiid kaba ku imaan doonta marka haddii lagu ogaado inaad dintii xaqa ahayd qaadatay lagu ogaado waa lagu imtixaani doonaa faida faida ibtuliita falaa tadulla calaya marka lagu imtixaano ay tusino hay sheegino hadhihin ninkaasaa waxa ay baray iqari wa kaana algulaamu wiilkiibaa marka wuxuu noqday yubri'u lakmaha wاlأbrasa wayudaawi الnaasa min saa'ir اladwaa wuxuu bogsiinayay akmaha akmaha waxaa la yidhahaa qofka cindhala-aanta ku dhashay ayaa la yidhaahaa walabrasa dadka qofka baras kalena waa bogsiin jiray wayudaawi nnaasa dadkana wuxuu ka daweyn jiray min saa'iri اladwaa cudurada kala gagadisan yuu ka daweyn jiray ka luga hala ka muxuu ahaay naafada ka qalalka qaba uu dadka oo dhan buu dawayn jiray oo ducadan buu ku dawayn jiray fasamca jaliisun lilmelig waxaa maqlay qof meliga la fadhiisan jiray jaliis mujaalis baa laga wadaayo labada qof ee meel isla wada fadhida mid walba ka kale jaliis buu yahay kaana qarcamiya oo indhabeelay nin ka mid ah xaashiyadii boqorkaa ka mid ahaayo majliskiisa dadkii xaadiri jiray ka mid ahaayo intuu daa weynaaday indhabeelay baa wiilka arrinkiisii kolkuu shaacay buu maqlay faataahu wuxuu ula yimid oo u keenay bihadaaya kahiira hadiyooyin fara badan buu u keenay faqaala markaasu wuxuu yidhi maa haa hunaa laka ajmac in anta shafaytanii waxa halkan yaallo oo dhan adaa iska leh haddii aad caafido indhaha ii bixiso wuxuu moodayaa nin ujro qaato oo muxuahay nin ahlu dunyaha inuu yahay nin darca lagu shaqaynaya inuu yahay buuna aqoonin fa qaala markaasu wuxuu yidhi inii laa ashfi axadan anu qofna ma bogsiiyo wainamaa yashfi illaahu tacaala allun baa dadka bogsiiya waanu allun baan u baryaayo allun baa bogsiiya mooye anugu wax awood awoodohan leeyahay muu jiro hadduu kuwa dadka zamankeena jooga ahaa ahaan lahaa waa ku faani lahaayo wuxuu dhihi lahaa o adignu yaadan aqoonin qofkan saa ugu tufaba khalaas weeyaan waa bogsanaya isagaa marka naftiisa ku dhisi lahaa laakiin ninkan in mukhlisa bu ahaa uu iska qiranaya alluu xaqa uu u qirayaa iyo awoodaba fain aamanta billaahi tacaala haddii aad alla rumayso oo diinta xaqaad igu soo raacdo dacawtu allaha fashafaaka allaan kuu baryaaya allana waa ku caafeeyaa qofkii marka loogu yeedho saasuu ku dhihi jiray faآamana biاllahi tacaala alluu rumeeyey fashafaahu allahu tacaala alla waa caafiyey kolkuu wiilkii u duceeyey faأta almalika boqorkii buu u yimid oo fajalasa ilayhi wuu la soo fadhiistay kamaa kaana yajlisu siduu ula soo fadhiisan jiray isagoo indhalaagu ku ogaa isagoo indhaqabou la soo fadhiistay faqaala lahu lmelik boqorkii baa ku yidhi man radda calayka basarak yaa indhihii kuu bixiyey qaala rabbi rabbigayba ii bixiyey qaala walaka rabbun hayri oo ma rabbi aanani ahayn baad leedahay riwaayo kale waxay dhahaysa ma anaad sheegaysa aniga rabbiga kuu bixiyey markaasuu yii maya rabbiga iyo rabbigaaba waa alle rabbiba ma rabbi kalaabaad leedahay qaala rabbii warabuka allah rabbiga iyo rabbigaaba waa allah aaduu rabbi ma ihid faأkhadahu wuu qabtay falam yazal ma aanu ka zuulin yucadibuhu inuu cadaabo oo waxay ninkan kada waxaan kada qofkii baray sheeg baa la dhahayay oo la cadaabayay askar baa loo dhiibay ilaa uu dhibkii xamili kari waayey xatىa dalla calى اlغulaam ilaa wiilkii ka tusiya yidhi wiilkan ay baray fajii'a bilgulaami wiilkii baa la keenay faqaala lahu اlmelik boqorkii baa ku yidhi wuu gartayoo ay bunaya war aabbo qad balaga min sixrika maa tubri'u lakmaha walabrasa watafcal watafcal sixirkaagii ma wuxuu gaadhay waxaad dadka indhaha le ku bogsiiso indhaha ugu bixiso oo dadka baraska le ku bogsiiso oo kan kada iyo kada aad samaysa miyuu gaadhay si fiican baad yani iigu soo baratay way sixirkii faqaala markaasuu yihi inii laa ashfi axadan anu qofna ma caafiyo wainamaa yashfi llahu tacala allun baa bogsiiya faأkhadahu isna waa qabtay falam yazal maanu ka zuulin yucadibuhu inuu cadaabo xataa dalla calى الraahib ilaa uu tusiyey baadarigi waa wixii ka afeeftay waqtii hore waa dhacday laakiin marka waa macduura wiil yaroo rag askarahoo manaxaana inta loo dhiibay ay cadaabeen warti damba marka iska qartood yidhi odayga wadaadkaas ay tusay waxaa ii sheegay fajii'a biraahib baadarigii baa la keenay fa qiila lahu waxaa lagu yidhi irjic can diinika ka noqo diintaadii dalkii baad iga fasahaysay diin cusub baad iga keentay iyo ka noqo diintaada fa abaa waa diiday fa dacaa bilminshaar minshaar buu dalbay minshaar hala keenuu yidhi fawadaca alminshaara minshaartii buu saaray fii mafriqi ra'sihi madaxiisa kale roggiisa yaa minshaartii laga saaray fashaqahu wuu kala jeexay xataa waqaca shiqaahu ilaa labadiisii dhan hareeraha u kala dhaceen oo mishaartii labada lugood ay ka soo baxdayba si loox oo kale loo kala jeexay uma jii waxaa la keenay bijaliisi lmelik boqorka ninkii la fadhihi jiray indhaha beele wiil ducadiisa alla indhaha ugu bixiyey yaa la keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi irjic can diinika diintaada ka noqo fa abaa waa diiday fawadaca alminshaara fii mafriqi ra'sihi minshaartii buu saaray madaxa kale roggiisa fashaqahu bihi wuu ku kala jeexay xataa waqaca shiqaahu ilaa ay kala dhaceen hareeraha u kala dhaceen labadiisii dhan uma jiئa biاlغulaami wiilkii baa la keenay faqiila lahu irjic can diinika diintaada ka noqaa lagu yidhi faabaa waa diiday fashaqahu fadafacahu wuxuu u dhiibay ilaa nafarin min asxaabihi koox oo asxaabtiisii ka mida buu u dhiibay askartiisiihiy ah faqaala wuxuu yidhi idhabuu bihi ilaa jabali kada wa kada la taga buur heblaayo la tago oo oh, fascaduuhu fascaduu bihi ljabala buurta la kora faidaa balagtum dirwatahu markaad gaadhaan dhakadiisa buurta meesha ugu sarraysa markaad gaadhaan ka noqo diintaada dhaha fain rajaca can diini hadduu diintiisa ka noqdo yani fadaak weeyaan wailaa فطرxوuه kasoo tuura buurta kasoo tuura fadahabuu bihi way la tageen fasaciduu bihi aljabala buurtii bay la koreen faqaala markaasu wuxu uhi markii buurta dhakadeedii la joogo اللaهuma kfiniihim بma shi'ta allow igaga kaafi wuxuu addoonta un nimankan kada farajafa bihim اljabal buurtii baa la ruxruxatay fasaqatuu way dhaceen way daateen wjaءa ymshi ila اmlk isagoo iska socdo wiilkii u yimid isagoo waa badbaaday nimankiisa alle waa ka ducadiisaas alla ka aqbalayoo buurtii bay ka daateen waa le'deen isagoo iska socdo u yimid lee mujaabu dacwo noqday faqaala lahu wuxuu ku yidhi almeliku boqorkii baa ku yidhi maa facala asxaabuka waraggi aan kugu daray maxay sameeyeen faqaala kafaaniihim اllahu tacaala alla iga kaafiyey fadafacahu wuxuu u dhiibay ilaa nafarin min asxaabihi koox asxaabtiisii ka miduu u dhiibay faqaala wuxuu yidhi idhabuu bihi la tago oo faxmiluuhu fii qurquurin ku qaada huuri huuri saara badda geliya fatawasatuu bihi lbaxra badda bartankeeda geeya fain rajaca can diini hadduu diintiisa ka noqdo wailaa faqdifuuhu ka tuura badda ku tuura fadahabuu bihi way la tageen faqaala markaasuu yidhi kolkay badda bartankeedii geeyeen allaahumma akfiniihim bima shi'ta allah igaga kaafi wuxuu aad doonto faاnkafa'at bihim الsafiina waxaa la gadoontay inkafa'at yani inqalabat bihim waxaa la gadoontay doonidii baa la gadoontay fagariquu waa maashoobeen oo waa bidii bay ku dhinteen isaguna waa soo baxoo soo badbaaday wa jaa'a yamshi ila اlmelik isagoo iska socdo boqorkii u yimid faqaala lahu اlmelik boqorkii baa ku yidhi maa facala asxaabuk raggii aan kugu daray aawax xaggay u kaceen qaala kafaaniihim allahu tacaala alla iga kaafiyey faqaala lilmelik sab kolkuu labadaas samood arrimoodba uu sameeyey waxba ka tari waayey iyo wuxuu rabaa inuu soo gaabiyo wiilkii baa raba inuu qisada soo gaabiyo oo laakiin si ay dacwadiisa uga faa'iidaysanayso oo dadku ay xaqa u ogaanayaan isaguna uu ku dhimanayo inuu u tilmaamo buu rabaa markaasuu wuxuu ku yidhi boqorkii buu ku yidhi innaka lasta biqaatilii xataa tafcala maa aamuruka bihi adigu ima dilaysid ima dili karaysid ilaa aad ka samayso sidaan ku farcayo sidaan kuu sheegi doono haddaad yeesho way dilaysa haddii kalese ma dili karaysid qaala maa huwa muxuu yahay qaala tajmacu nnaasa fii saciidin waaxid dadkaad gegig keliya ku soo ururinaysaa wa taslubunii waxaad igu warhaysaa calaa jidcin jeeg geed timira jiriddi ayaad igu mismaaraysaa oo igu xidhxidhaysaa ثuma khud sahma min kinaanatii ka qaado liib ka qaad fallaar kala bax ee gabooyahaygan ثuma daci sahma fallaadha saar ku qabo fii kabidi اlqaws qaansada beerka yani bartankeeda ku qabo ثuma qul dheh bismi اllaahi rabbi اlgulaam magaca alle ee wiilkan rabbigiisa ah ayaan ku ganaya yani uma mini marka isoo toogo fa innaka idaa facalta dalika qataltanii haddaad sidaa yeesho way dilaysaa si kalese iguma dili karaysa sidii buu marka yeelay boqorkii isagoo doqonahoo arrintaas wiilku wuxuu ugala jeeda aan garanayn fa jamaca annaasa fii saciidin waaxid dadkii buu gegi keliya kusoo soo ururiyey wa salabahu calaa jidcin tiir buu ku waray ثuma akhada sahma min kinaanatihi fallaar buu kala baxay gabooyihiisii ثuma wadaca sahma fii kabidi اlqaws qaansada bartankeedu fallaadhii ku qabtay ثuma qaala markaasuu wuxuu yihi bismi اllaahi rabbi اlgulaam ثuma ramaahu waa toogtay fawaqaca sahmu fallaadhii waxay ku dhacday fii sudqihi dhafoorkiisa halkaa godanee dhegta iyo isha u dhaxaysa halkaasaa sudqi la yidhaahaa halkaasuu kaga dhacay fallaadhii kaga dhacday fawadaca yadahu fii sudqihi meeshii fallaadhu kaga dhacdae dhafoorkiisa ahayd buu gacanta saaray wiilkii famaata waa dhintay fa qaala annaasu markaasay dadkii waxay yidhaaheen aamanaa birabbi اlgulaam rabbiga wiilka rabbigiisaan rumaynay wiilkaa xaq ku joogay boqorkii waa dili kari waayey ilaahu diintiisii iyo rabbigiisii uu la kaashaday waa dili kari waayey wiilka xaq ku joogay halkiibaa dadkiioo dhan hal mar keliya ay diintii wiilka ee diinta xaq ahayd ay galeen fa utiya almaliku boqorkii baa loo yimid askarkiisii baa u timid fa qiila lahu waxaa lagu yidhi ara'ayta bal ka waran maa kunta taxdar wixii aad ka baqaysay faqad wallahi nazla bihi xadaruka nasala bika xadaruka digtoonidaadii waa ku aad ka baqaysay waa kugu dhacay qad aamana annaasu dadkii waa rumeeyeenoo wiilka diintiisa bay raaceen fa amara biاlukduud solayo ama dhufaysyo yuu amar ku bixiyey in la qodo fii afwaahi sikak jidadka mxuaha bilowgooda jidadka magaalada meeshay ka soo bilbilaamayaan xaafad walbaba in xorado waaweyn laga jeexa buu amray fakhudad waa la jeexay waudrima fiiha الniiraan dab baa lagu shiday wa qaala markii dadkiina waa lasoo ururiyey wuxuuna yidhi man lam yarjic can diinihi faaqximuuhu fiihaa qofkaan diintiisa aan ka noqonin jiirsiya ku tuura aw qiila lahum mise waxaa lagu dhahaya iqtaxim jiir ku dhac dabkan kada ama diintaada dooro ama dabkan kada ku dhac diintaada ka noqo ama dabkan ku dooro ka dhahayaa fa facaluu way yeelaan sidii bay yeelaan markaas dadkiina waxay doorteen dooranayn dabkay ku dhacaan dabkay ku daadanayaen diintoodii waa ka noqon waayeen xataa ja'at imra'atun ilaa ay ka timid haweeney wa macahaa sabiyun lahaa canug yaroo keeda wadata fataqaacasad way ka cagagaalaysay way dibba uga joogsatay an taqaca fiihaa inay ku dhacdo wiilka daraaddi kolna way tallaabsataayo xagga dabka u tallaabsataayo kolkay diinteedii iyo fiiriso dabkay ku tallaabsataa kolka canuga fiirisana dib bay uga guratay wiilkii la jeclaabaysay faqaala laha algulaam canugii baa ku yidhi alle ka hadliyiboo yaa ummaa isbirii fainaki cala alxaqi sabir oo nagu rid dabkankada xaq baad ku taagan tahay ayuu ku yidhi rawaahu muslim xadiidkan marka muslim baa wariyo xadiid saxiixa mxuu ahaa tirmidina isaguna waa uu wariyay xadiidkan kada riwaayo kalena waxay dhahaysaa hooyey ilbidhaqsi keliya weeyaan xanuun dambena arki maysid waxaba indhaha isku qabo oo inagu tuur wuxuu kaasuna ka yahay dhowrka qofee uu isagoon waqtigii la hadli jiray aan la gaadhin oo alla ka hadliyey ayuu ka yahay ee xadiidka xadiid soo socda insha allah ku iman doona qisadii jurayjiyo dirwat ljabali aclaahu kalimaadkii macnaha tafsiir u baahan yahay buu marka fasiraya markaasuu yihi dirwada waxaa la yidhaha meesha ugu sarraysa wa hiya bikasri daali اlmucjamati wadamiha dirwa iyo durwa labadaba waa la yidhaha wاlqurquru bidami اlqaafayni labada qaaf iyada oo la godo nawcu min asufun waa doonyaha qaar ka mida weeye oo hurida yaryar weeyaan zawraqna waa la yidhaahaa qurqurna waa la yidhaahaa zaciimana waa yidhaahaa wasaciidu huna alardu albaariza dhulka bannaan ee siman aan lahayn godgod iyo aan lahayn yaa saciidna la yidhaahaa wاlأkhduud shuquuq fi اlأrض ukhduudkana waa jamciisa waa akhaadiide waa muxuu ahay jeexida solayga oo ka nahri sagiir sidii webi yar oo kale loo jeexay weeyaan wa udrima macnaheedu waxaa uuqida waa lagu shiday weeyaan waاnkafa'at inqalabat waa la gadoontay wataqaacasad fawaqafad wajarunad waa istaagtay oo waa cabsatay weeyaan wacan anasi radia allahu canhu qaal mara nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama biimra'atin tabkii cinda qabrin nebigu wuxuu soo maray sala allahu alayhi waalihi wasalam haweenay qabri korkii ku ooyeysa faqaala markaasu wuxuu yidhi ittaqi illaaha wasbiri alla ka baqo sabir oo intan iska daayo cod deer bay ku ooyeysay faqaalat markaasay waxaa jiri ilayka cannii fainaka lan tusab bimusiibatii iga fogow ilayka canii yani ibtacid canii iga tagniya oo iga durug musiibadaydoo kale aan kugu dhicini wa iga garan mayso waxba igama warrayside iga tag walam tacrifu mana ayna garanaynin marka madiinayna deganayd ama maidina meel ku dhowna waaxideedaabay ay deganayd oo marka dadka dad waxaa iska jiray zamankaa kolkata dad caamo ahoo rasuulkaba sala allahu alayh waali wasalam dhegtay ka maqlaan mooyaane aan bilaantiisa aqoonin fa qiila lahaa waxaa lagu yidhi nin baa soo maray oo ku yidhi innahu nabiy ma garanaysa ninkii aad la hadlaysa in ninku ahaa maya nebigii buu ahaa markaasi aada u naxariisay ee riwaayo kale ay leedahay geeri wax eeg baa ku dhacay naxdin ay la dhiman gaadhay fa atad baaba nabiy sala allahu aleyh waali wasalam nebiga albaabkiisa ay timid iyadoo rabta inay u cudur daarato falan tajid cindahu bawaabiin waardiye iyo waxgaarhayihiiyo mayna ka helin siday filanaysay faqaalat markaase waxay tidhi lam acrifka ma ku garanaynin faqaala markaasuu yidhi inama asabru cinda sadmati اluulaa sabirku waxaa weeyaan jugta hore sadmo waxaa la yidhaahaa wixii laba shay marka isku dhacaan xoog isugu dhacaan kaasaa sadme la yidhaha marka marka ugu horraysa musiibada jugteeda ugu horraysaa kolkaa waya sabirku muttafaqun caleyh marka hadalkeedii iyo hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaa inayna iswaafaqsanayn iyadu waxay tidhi maana ku garanaynin isna marka wuxuu ugu jawaabay sabirku waa marka ugu horraysa marka waxaa weeye riwaayo kale baa cadaynaysa oo waxay tihi waan sabrayaa markaasuu nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu leeyahy sabir hadda ma aha ee sabirku waxaa weeyaan waa marka ugu horaysa musiibada ay cusub tahay kolkaas weeyaan leanno eh, musiibo kastaba ka hortanbo iska fududaatay waa la ilaawaa sida neefka xoolihii markuu ilmuhu ka dhinto maalma hore waa weeraxayaa goorta dambana waa khalaas waa iska dulqaadanayaayo wuxuu iska caadi buu noqonaya musiibadana sidaasoo kale weeyaano waxaa la yidhaha wax waliba marka hore soo baxo waa yaraanbu kusoo soo baxo waa soo kordhaa ilaa musiibada mooyaane marka ugu horraysay weyn tahay markaas si fudaanaysa si fudaanaysa ilaa laga ilaawoba wa fii riwaayati limuslimin tabkii calaa sabiyin lahaa riwaaya muslimna waxay sheegaysaa hanugkeeda bay ku kor-ooyeysay qabrigiisa ku kor-ooyeysay marka xadiidkanna wuxuu tusinayaa haweenka ay maatinkooda qabriga ay yimaadaan ay dul yimaadaan inayna xaraamayn ila nebiga sala allahu alayh waali wasalam haweenaydan maanu ku canaananin soo galidda qubuurta ay soo gashay ee oohinta ayuu u diiday marka inay qabriga inay soo ziyaaratay oo mar hore mid la aasay uu ahaa iyo inay la socotay aaskiisii la socotay oo kolkii la aasay ee dadkii kaga hadhay labadaba marka uu iska suurooda kolleyba qubuurtiiba haweenaydaasu soo gashay nebiguna sal اllau alay slm maxaa ku soo geliyay qubuurta maanu dhihin haweenka xaaraan bay ka tahay wuxuu un ka canaantay nebigu sala allahu alayh waali wasalam muxuu ahaay oointii ay ooyeysay ayuu kaga canaantay وعn أbي هريرةa رضي الله عنه أنa رsuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qaala yqul الlahu taعaalى alla wuxuu dhahaa wuxuu dhihi doonaa lcabdihi addoonkiisu yqul الlahu taعalى alla wuxuu dhahayaa wuxuu dhahaa maa lcabdi الmuؤmini cindii جazاء addoonkayga mu'minkii kuma leh agtayda abaalgud kuma leh idaa qabadtu safiyahu min ahli اdunyaa marka aan qaado kii uu ugu jeclaa hal-adduunyaha ugu jeclaa oo ilmihiisa ama waalidkiisa ama walaalka ama inadeerka ama xaaski wax sidaasa qofkii uu jeclaa markaan qaado uma اxtasabahu haddana hor alla dar alla ugu sabro abaalgud kale agtayda kuma leh ila aljanna janna mooyaane janno waxaan ahayn kuma uule rawaahu albukhaariy waana soo noqon doonaayo isagoo lambarkiisu yahay sagaal boqol labaatan iyo saddex yuu imaan doonaa xadiidka kado وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa أنha sألت rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وaلي وsلم عن الطاacuun waxay weydiisay nebiga sal اه عlay slm طاacun طaacunku muxuu yahay xaguu ka yimid asalkiisu ayuu yidhi طaacunku ma aha cudurka gada hadda loo yaqaano طaacun caloolaha soomaaliya tiraaha koleerada la yidhaha shubanka maahe waxa weeyaan waa cudur nabaro yaryar oo afmed madow oo aad iyo aad u xanuun kulul oo aad iyo aadna u fida oo ah uu ku sheegay nebigu sala allahu alayh waali slm inuu yahay tumaata gaalada jinku ay bani aadamka ay wareemayaan ah oo meelaha muxuu ahay goljilicda iyo meelayagaas kaga dhaca dad kaga dhaco aadna u faafo aada loogu leedo marka taacuunkaasu muxuu yimi iyo xagguu ka yimid fa akhbaraha wuxuu uga warramay annahu kaana inuu ahaa cadaaban cadaab inuu ahaa iyo halaag yabcaثuhu allahu tacaala alla uu ku soo diri jiray calaa man yashaa dadka u doono oo gaaladiiyo kusoo diri jiray markay rusushooda ay diidaan halaagii lagu soo diri lagu soo dayn jiray lagu halaagi jiray nooc ka mida buu ahaa fajacalahu allahu tacaala raxmatan lilmu'miniin alla wuxuu uga dhigay mu'miniinta raxmad iyo shahiidnimo ayuu uga dhigay falaysa min cabdin ma jiro addoon oo yaqacu fi طaacuun طaacuun ku dhex dhaca oo beled uu طaacuun beledkuu jooga uu طaacuun ku dhaco fayamkuhu oo ku nagaada fii beladihi beledkiisa ku nagaada saabiran muxtasiba isagoo sabirsanoo hor alle muxuua geysanaya yaclamu oo og annahu laa yusiibuhu ilaa ma katabahu allahu lahu inaanu ku dhacaynin ilaa wuxuu alla u qoray mooyaane qof sidaa niyada ugu joogaya oo ugu sabrayaa ma jiro ilaa kaana lahu midlu ajri shahiid qof shahiida ajarkiisoo kale ayuu yeelanayaa hadda hataanu ku dhimanin kolay ku tahay ee sabab kale uu isaga dhinto sabirka uu ku sabray dhulkii daacuunka oo uu u sabray ee uu tawakulka ugu sabray yuu ajir shahiid ku yeelanayaa marka daacuunka waxa weeyaan waxa weeye nidaamkiisa isagoo qof beledka uu joogo hadduu ku dhacana waa inaanu ka cararin beled kale hadduu ku maqlana waa inaanu gelin sida xadiidka soo socda ku imaan doona in sha allah rawahu الbخaariي وعn أنس رضي الله عنه qال سمعت رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم يquuل إن الlaha عزa وجل qاal alla wuxuu yidhi إida ابتlaytu cabdيi بxabiibatayhi haddaan ku imtixaano addoonkayga labadiisii uu jeclaa waa labada indhood buu ka wadaaye oo aan ka qaado fa sabara uu sabro cawadtuhu minhumaa waxaan ugu bedelayaa aljanna jannadaan ugu bedelaya jannadan ciwad uga dhigayaa yuriidu caynayhi xabiibitaynkana marka wuxuu ka wadaa labada indhood buu ka wadaa qofkii indhaha intii musiiba alle kaga rido oo uu beero haddana u sabra janna alle subxaanahu wa tacaala marka ugu bedelaya sabirka marka la sheegayaana waa marka ay arrintu dhacdo weeyaan ee ma aha kolka hore ee jirradu ay bilowdo inaanu iska dawaynaynin ma aha kolka hore marka qofku sida xadiidka ibn cabbaas ee soo socda ku iman doona waa inuu wixii danihiisa ah uu ka tashado oo uu u rooro laakiin kolkay natiijadii dhacdo kolkaasaa la sabrayaa oo loo hogaansamayaa qadarka alle subxaanahu wa tacaala rawahu lbukhaariy وعn cطاء بن أbي رباح رضي الله عنه qاal cطاء بن أbي رباح رضي الله عنه أbو محمد waxaa weeyaan waa nin caalimaho imaamahoo taabiciyaho min ahli maka min talaamiid ibni cabaas ka mida radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala libnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxuu igu yihi radia allahu canhuma alaa uriika imra'ata min ahli اljanna miyaanan ku tusinaynin haweeney ahlujanna haween ahlujanna ama ku tusiyaa ahlujanno weeyaan buu leeyahy marka wuxuu ahlujanno inay tahay buu u qirayaa leanno nas baa iyada kusoo arooray marka waxa weeyaan dadka in kastaba wanaag iyo salaaxa ka muuqda daahirkiisa ah, caqiidatu ahlisunna waljamaaca qof ay dhahayaan qofkaas ahlujanno ah, ma uu jiro ilaa qof nas gaarah kusoo arooray qofkaas inu ahlujanno yahay mooyaane marka caqiidatu ahlusunna waljamaca waxa weye qofkii wanaag iyo khayr ay ku arkaanna khayr iyo wanaag bay u malaynayaan oo way ku jeclaanayaan oo waxay u rajaynayaan inuu ahlujanno noqdo laakiin uma qirayaan qorkay qofkii xumaad iyo fisq iyo fujuur ku maqlaanna way ku nacayaanoo waa ku goynayaanoo waa u baqayaan laakiin isagana ahlunaar inuu yahay kuma caddayn karayaan ilaa qof uun isagana ahlunaarnimo eh, xadiid ugu soo arooray mooyaane faqultu markaasaan waxaan idhi acطaa baa leh balaa haaya tusi qaala markaasu wuxuu yihi hadihi اlmarأaةu الsawdaa waa haweenaydaas madow weeyaan maxaa ahlu janno inay tahay uu ku ogaaday atat الnabiya slى اllahu عalayhi waalihi wasalam nebigay u timi salى اllahu عalayh waalih wasalam faqaalat waxay tidhi inii usracu wa inii atakashaf anigu waan qallalaayo waan suuxaa waanan maradaanan ka tagaayo kolkaan galgalanayo iyo cawradaydu faydantaa fadcu llaha tacaala li ee alla ii bari qaala markaasuu wuxuu yidhi in shi'ti sabarti walaki ljanna haddaad doonto waad sabraysaa jannaanad leedahay jannan kugu ballan qaadayaa wain shi'ti dacawtu allaha tacaala an yucaafiyaki haddaad rabtana allaan kuu baryayaa inuu ku caafiyo icaafi iyadu mayn odhan alla ii bari bay tihi marka nabigana alayi sla sl allaan ku baryaayaa buuli le kale khiyaar gelinaya fa qaalat markaasay waxay tihi asbir waan sabrayaa oo waxay dooratay dhibka adduunya ee yar bay dooratay iyo raaxada aakhira ee nicmada daa'imkaana ah. waan sabrayaayo marka mxuaha dhibaatadan adduunya iyo jannaan dooranaya fa markaasi waxa haddana ku tidhi inii atakashafu fadcu llaha allaa atakashaf marka waan maradaan ka tagaayo waan qaawanaadaaye inaan marada ka tegin alla iiga bari fadacaa lahaa markaas uu u baryay alla u baryay oo intii ka dambaysana kolkay ku dhacdo eh, jiradaas ay ku dhacdo ay galgalanayso say doontay hadday u galgalato marada ma ayna ka tegi jirin marka haweenaydaas radia allahu canha laba arrimood ayaa haysatay oo dhibaato leh midina waxay ahayd mid eh, musiibo bay ahayd midina waxay ahayd mid ceeb ah ayay ahayd marka tii musiibada ahayd ee jirada aydiyada way ku sabirtay midii ceebta ahayd ee cawrada qaawanideeda ayse mayna ku sabirin marka labada arrimood baa in la kala qaado u baahan oo wixii muxuaha musiibo ah isaga waa lagu sabraa wixii ceeb ana mxua macaayib ana iyaga laguma sabro oo haddii ay yihiin waxaas wax dembiga uu yahayna waa in laga tooba keeno oo dembiga qofka ka dhacay qisadaas ah aanu dhihin alla igu qadarayo marka waa ku sabrayaa ta waa inuu ka tooba keeno haddii uu yahay se wax kale oo marka sharaftiisa iyo ku saabsanna isagana waa inuu siduu isaga hagaajin lahaa uu ku dadaalo marka haweenaydu wixii ceebta ah ma ku sabrin wixii musiibada ahaasee way ku sabirtay mutafaqun calayhi wa can abi cabdiraxmaan cabdillahi bn mascuudin radia allahu canhu qaal kaأnii أnduru إilىa rasuuli الlahi slى الlaهu عalayه وaلي وsلم waxaad i moodaa inaan eegayo hadda aan idinla joogo sida arrinta iigu sii cadday waxaad i moodaa inaan hadda u jeedo oon arkaayo ilىa rasuuli الlahi sl ل rasuulka alla oo yaxkii jiraya nebiya min الأنbiyاء salawaatu الlahi وaسalaamuه عalayهim nebi ambiyooyinkii alle ka mid a rasuulka oo jilayo oo maxaahayay tilmaamaya oo ficilkii uu sameeyey oo kale samaynayaad moodaa hadda inaan u jeedo nebigaasoo darabahu qowmuhu tolkii ay garaaceen faadmoohu ay ka dhiijiyeen wa huwa yamsaxu dama can wajhiisna wejigiisa uu dhiiga ka tirtiraya marka nebiga oo sala allahu alay wala slam sida nebigaasu dhiig isaga tirtiraya oo kala jilaya baa hadda isin muuqado isica wayaquulu wuxuuna dhahayay allaahumma اغfir liqowmi inahum laa yaclamuun allow tuulkay u dembi dhaaf wax ma garanayaani aqoon la-aan baa u geysay inaan nabigaagi ahay bayna i garanayninoo saa ma ayna ii galeen hadday i garanayaane allow ii dembi dhaafle muttafaqun calay waana soo noqon doonayo raqam sitmiya sita o arbaciin ayuu kusoo noqon doonaa insha allahu tacaala marka nabigaas calayhim asalaatu wassalaam ma uuna ku daynin inuu tolkii inuu dhibaatadii u geysteen tolkii inuu ku sabra keliya maana ku daysanine weliba iyagiibuu alle u bariyey oo alle inuu dembiga u dhaafo ayuu ugu bariyey marka aad buu sabuur u ahaa calayhi الsalaatu wasalaam وعn أbي سعيid وأbي هريرة رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاal ma يuصiib الmسلمa qofka muslimkaa kuma dhaco min naصب walaa waصب daal iyo jira toona kuma dhacdo naصb waxaa la yidhaha tacabka iyo daalkaa la yidhaha wasabna maradkaa la yidhaahaa walaa hammin walaa xasan murug iyo tiiraanyo toona kuma dhacdo walaa adan walaa ham dhib iyo qami toona kuma dhaco xata shawkatu yushaakuhaa xataa qodaxda la qodxinay qodaxda mudaysa kolayta tamarada ka qabsanaysa dhagaxuu ku turunturoonaya wax dhibaato oo qofka mu'minkaa ku dhacaysaa ma jirto ilaa kafara allahu biha min khaطaayaahu laalla wuxuu kaga kafaara gudaa dunuubtiisi dunuubtiisi unba alle kaga dhaafaya muttafaqun calayhi wاlwasabu اlmarad wasabka waxaa la yidhahaa jirada la yidhaha marka qofka mu'minka wax alla wixii ku dhacaba waa hadduu ku sabro way hadduu ku sabri waayase isagaa siseejinaya wuxuu u yahay un dembi dhaaf buu yahay وعn بن مسعوud رضي الله عنه qاala dkltu عlى النبي slى الlه عليه وaلي وسلم waxaanu galay nebiga baan u galay slى الlه عليه وaلي وسلم wa huwa yuucaku isagoo la qandhinay la kaarinayo kaar uu hayo faqultu markaasa wuxuuhi yaa rasuula allah innaka latuucaku wackan shadiida adiga waa lagu kaarinayaa kaar daran baa ku haya qaala markaasu wuxuu yihi ajal haa innii uucaku ani waa la iqandhiyaa waa la ikaariyaa kamaa yuucaku rajulaani minkum sida loo qandhiyo laba nin oo idinka a qultu markaasaan waxaa idhi dalika kaasu wuxuu yahay sababtu waxay tahay ana laka ajrayn inaad laba ajar leedahay baasaa lagu qadinayaa qaala ajal haa buu yidhi dalika kadalika kaas waa sida sidoo eh, qandada la eego laba qof say u qabaanta ay ku dhacaysaa waa ajrigo la badinayo maa min muslimin markaasuu xadiidkii soo soo hormaray oo kale ayuu yidhi oo sheegay oo waxaasuu yidhi ma jiro qof muslimahoo yusiibu uu ku dhacayo adan wax dhib ihi shawkatun famaa fawqaha qodax ama wax ka sarraysa oo ka weyn yacni ilaa kafara allahu biha sayi'aatihi ilaa wuxuu alle kaga kafaara gudaa dunuubtiisii wa xaqa canhu dunuubahu dunuubtiisiina alla waa kaga daadiyaa kamaa taxudu shajara siday geeddu u daadiso waraqahaa caleenteeda geedka marka caleentiisa uu qallalo ee dabayle ku dhaco si caleenta uga daadato sidaas oo kale qandadu iyo mxuaha ku dhacaysaayu qofka ay uga daadisaa dembiga uga daadisaa isna waa muttafaq caleyh waana soo noqon doonaa sagaal boqol toban iyo afar wاlwacku maqsu lxumaa wackiga waxaa la yidhaha qandhada kaarkeeda la yidhaaha waqiila alxumaa wa qandhada nafteeda labadaba waa la yidhaha وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم man yurid الlah bه خayrا يusib minhu rahu الbخaarي qofkii alla khayr u doono alla waxbuu ku ridaa musiibuu ku ridaa dhibaatooyin ayuu ku ridaa qofkiisa marka alla khayr oona la doonin y isaga dhibaatada alla ka ilaaliyo ayoo dembigiisa aan laga daadinaynin waa imaan doona isagana xadiidkiisu qofkii alla khayr uu la doono ilaan qofku bani aadam weeyaano waa daciif oo isma hanan karayo kololunbaa wuxuun ka dhacaye markaas alla subxaanahu wa ayaa adduunka ku daahirinaya oo dhibaatooyin ku rirridaya qandho qabata iyo qodax muddo iyo naxdin uu naxay iyo xoolahoo wax ka noqda iyo ilmahoose ka noqdo iyo islaamka ilmaha soo tur wuxuu sidaasooba alla ku ridaayaa markaas waxaasoo dhanna waa dembi dhaaf dembi dhaaf dembi dhaaf ilaa isagoo nabiif ah akhri ka yimaado rawahu lbukhaariy wadabatuu yusib kelidaa maadaa yusibha laba sidood labadaba lagu shaqlay bifatxi saadi yusab oo bilbinaa'i lilmajhuul ah iyo kasra iyo saadka labastoba yusib la yidhaaho bilbinaa'i lilmacluum ah wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wasalam laa yatamanayanna axadukum اlmowta yaanu tamanin oo aanu jeclaysanin midkiina geeri allow nafta iga qaadiyo allow idil iyo allow waxaan kala geeri baa ka fiican waxba qofowna sidaa ha dhihin lidurin asaabahu dhibaato ku dhacday daraaddeed dhibaato ku dhacday oo cabsi iyo faqri iyo jire iyo wax sidaas ah iyo ceeb uu ka baqaayay wax sidaas oo midna yaanu geero u jeclaysanin fa in kaana laabudda faacilan haddii lagama maarmaan ay ah tahay kii samaynayo oo wax geeriya tamaniyaya falyaqul ha yidhaaho allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii ida kaanat alwafaatu khayran lii allow inoole inta ay noloshu ii fiican tahayba oo aad u mal mxuaha ad og tahay inaan haddaan sii noolaado khayr aan kororsanayo ina dil markii aad og tahay inay geeridu i fiican tahay oo wixii khayr ahaa io qoraa uu dhammaaday oo dib dambe inaan khayr u kororsanayna aad og tahay walkaan ay dil marka alle iraadadiisa iyo cilmigiisa arrintaa u bandhiga mooyaane allow nafta iga qaad yaanu dhihin nebigeena sala allahu aleyh waali wasalam ducooyinkiisii bay taasu ka mid ahayd uu salaada dhexdeeda ku ducaysan jiray sidii camaar ibnu yaasir radia allahu canhu xadiid uu wariyey oo saxiixa uu ku sheegay muttafaqun calayhi kana isna waa soo noqon doonaa shan boqol sideetan iyo lix lambarka abuu ku imaan doonaa وعn أbي cabdاللahi خbاab بن الأرت رadي الله عanهu صxaabiga khbaab ibn الأرت la yidhaaho radي allahu canhu wuxuu ka mid ahaa صaxaabadii awaa-isha ahaa ee soo islaamay ee aad iyo aad loo dhibay dar alla loogu dhibi jiray maka ayuu ka mid ahaa nin dadkii la adoonsan jiray oo tumaal ana birta tumi jirayna wuu ahaayo dadkii aad loo dhibay qurabada ahaayo mustadcafiinta abuu ka mid ahaa marka markii dambe ee uu xoolaystay oo uu dhibaatadii laga baxo beryo dambe ah ayuu xadiidkan warinaya markaas wuxuu leeyahay shakownaa ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka alla ayaan wax u dacwoonay u <coughs> calaacallay wa huwa mutawasidun isaga oo barkan oo jiqilaysan burdatan lahu fii dilli lkacba macawistiis ah ku jiqilaysan oo ku barkan kacbada harkeeda faqulnaa waxaan nidhi alaa tastansiru lana miyaadan guul alla nooga baryaynin alaa tadcuu lana miyaadan noo barya noo alla baryaynin waxaan na haysta soo aragti annagoo daftafran oo dhibaatada naga muuqata aan ku calaacalayno rasuul allah maad noo ducaysid maad alle noo berisidna wax nagu dhacayo waad arkaysaa fa qaala markaasuu wuxuu yidhi qad kaana man qablakum waxay ahaayeen dadkii idinku horreeyey yuukhadu rajulu nin baa la qaban jiray fayuxfaru lahu fi اlardi dhulkaa loo qodi jiray fayujcalu fiiha waa lagu aasi jiray qaarka dambaa dhulka loogu aasi jiray si uuna kolka la kala jeexayo aanu isu dhaqdhaqaajin karaynin ثuma yutaa waxaa la keeni jiray bilminshaari minshaar baa lasoo qaadi jiray fayudacu calaa ra'sihi madaxa laga saari jiray fayajcalu nisfayni laba nus baa laga kala dhigi jiray oo la kala jeexi jiray waa sidaan ku soo maray nimankii xadiidkii dheeraa ee sohayb qisadii ku jirtay ninkii baadarigii iyo ninkii indhaha la-aadee boqorka la fadhihi jiray iyo sidii loo galay saasaa dadkii idinka horreeyey loo geli jiray wayumshatu waa lagu shallayn jiray yani hilibkiisa lagu falanqayn jiray lagu googoyn jiray biamshaati اlxadiid shanlooyin bircafargeetooyin oo kale maa duuna laxmihi wa cadmihi inta ka sokaysa laftiisa iyo hilibkiisa yani maqaarkiisa iyo seedihiisa iyo hilibkii waxaasaa lagu googoyn jiray fargeetooyin bir ah isaga oo nool maa ilaa lafa keliya u ka noqdo maa yasuduhu dalika can diinihi arrintaasuna diintiisa ayna ka celin jireen oo diintooda ay haysan jireen saasaa dadkii idinka horreeyay dhibaatadaasay la kulmi jireen marka nebigu alay slat waa sabirsiinaya wuxuu leeyahay dhibaatadantada waa la soo wada mara ummadii idinka horreeyey tuwo idinka daran bay soo mareen waana sabri jireen sabra sabrkaasaa wanaag ka dambayn doonaa wallahi layutimana allahu hada almra wallah alla waa taam yeelayaa arrinka kale yani diintiisa alla waa taam yeelayaa xataa yasiira araakibu ilaa qofka musaafirkii uu ka soo socdo min sanca'a ilaa xadramowt magaalada sancaa uu ka safro oo ilaa xadramowt uu tago laa yakhaafu ila allaha alla ma wax kalena aan ka baqaynin wadi'ba calaa hanamihi iyo yeyda arigiisa uga baqaya mooyaane wax uftaah iyo wax baa ku dhacay iyo reer hebel baa ku diraya halkan gadab ma dhex mari kartid iyo waxba amnigaa taam noqon doono dowladnimaa la heli doonaayo dadka islaamka isugu wada dhici doono reer wanaagsan oo saalixiina noqon doona walaakinakum tastacjiluun waa se degdegaysaan marxalo aan weli la gaarin baad ku degdegaysaan ood leedihiin muxuu aha marxaladii eh, nicmada minxada taadii baad rabtaan iyadoo weli mixnadii lagu jiro rawaahu الbukhaariي wa fii riwaayaةi wahuwa mutawasidun burdatan waqad laqiinaa min almushrikiina shidda annaga oo kala kulannay dhibaato weyn gaalada kala kulannay baanu nimid marka dacwada waxaa ka keenay bay tanu caddaynaysaa marka wuxuu ku guubaabinayaa sabir buu ku guubaabinayaa xadiidka ibnu cabbaas uu abu sufyaan ka warin doono qisadii heraqle ana waa ku arki doonaa dadadkii hore sidii loo geli jiray iyo diintooda siday ugu mintidi jireen oo dadka mumin qofka mu'minkai hadday diinta macaankeedu qalbigiisa u dhaco iimaanku si fiican qalbigiisa u galo wax ka celinayaayo inaanu jirin oo naftiisa aanay qiyaamaba la yeelanaynin ee diintiisa uu ka dooranayo oo xadiidkii ibn suhaybna waa kaa ku soo marray nima dadkii siday dabka u doorteenee dabka ugu daadanayeen waa kaynu soo marray ee diintooda ay ugu adkaayeen marka dadka kolkii xaalada barwaaqada lagu jirana iska dhiga dad diinta ku adag iska dhigo oo hadalka badan oo muxuu ahaay camalka badan oo waxyaalahaasa kolkii wax yaroo dhibaato ah ay taabtaan dadkaasu dadku allacaayay ayay ku leeyihiin shabah ku leeyihiin ee munaafiqiinta uu yidhi wa min annaasi ومن الناaس mن يقول آmنا بالله فإذا أوذya في اللh جعل فتنة الناaس كعdاaب اللh ولئن جاء نصر من ربka ليقولuna إنا كنا معكم dadkaasoo kale marka lama rabo ee waxaa la rabaa xaalaة الsراء والضراء labadaba diinta in lagu mintido oo kolkii dhibaata lagu jirana dar alla loo sabro kolkii kalena alla loo shukriyo وعن بن مسعوud رضي الله عنه qاaل لما kاna يوم xنayن markay dhacday maalintii dagaalkii xunayn markuu dhacay xunayn wuxuu ahaa sanadkii eh, sideedaad ee hijriga aakhirkiisiibuu ahaayo fatxu maka ayuu ka dambeeyey marka waxayna ahayd eh, muxuu ahay dagaal weyn oo gaalada aada loogu jebiyey aad iyo aad qaraa'im u fara badan gaalada laga qabsaday bay ahayd markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam aad iyo aad maal u fara badan buu bixiyo dadkii muxuu ahay zucamadii qabaa-isha reer baadihii iyo dadkii tulaqada ahaa ee maka ku islaamay iyo dad meekooda uu daciif u ahaa oo diinta uu ku u soo jiidayay yuu aada maalka u siiyey ayb marka xadiidkanuna wuxuu ku ku saabsan yahay aflagaadada iyo waxyaalaha qofka uga imaanaya dadka makasta ee aan ku adad daroonaya sabirka u sabra u dulqaato kaasuu xadiidkaas xadiidka soo socda ku saabsan yahay wuxuu leeyahay marka kolkay dagaalkii xuneyn uu dhacay buu aahara ku fadilay rasuulka alla salى اllahu عalayhi waalihi wasalam naasan fi lqisma maalka qaybintiisii buu dad ku fadilay oo dadkii uu mu'alafada ahayd buu aad u siiyey rag buu boqol boqol halaad iyo ka badan uu siiyey xakiim ibni xisaam saddex boqoloo halaad buu siiyey faأcطى alaqrca bna xaabis alaqrc ibna xaabis الtamimi oo qabiilada banu tamiim la yidhaah madaxdooda ah wuxuu siiyey mi-atan min alibil boqol geeluu siiyey wa acطaa cuyaanata bni xisn cuyaanata bni xisn alfazaari oo qabiilada fazaara la yidhaaha isna madaxeedii ahaana mila dalika intaasoo kaleu siiyey wa acطaa naasa min ashraafi alcarab niman madaxdii carbeed ka miduu siiyey maal fara badan iyagana siiyey abu sufyaan iyo labadiisii wiil midba boqol halaad buu siiyey وآaثarهm ywمaئidin في الqسmة wuxuu ku horaysiiyo iyagoo ku fadilay maalintaa qaybintii maalka uu qaybinayay faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi wallahi ina hadihi qismaة maa cudila fiiha wma uriida fiiha wجه الlah qaybintantadu waa mid aan cadaalo loo lagu samayno loo aan cadaalo ku dhicin oo wejiga alla aan lagu ribino darcalla aan loo samaynin saasuu yidhi aflagaado af bani aadam qof ka nabadgelaya may jiro rasuulka alluu nin sidaa ku leeyahay muslimnimana sheeganayo faqultu markaasaan waxaan wallahi la أخbiranna rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam wallahi inaan u sheegayaa rasuulka alla sal ه alay slm arrintaas faataytuhu waanu imid faأkhbartuhu bima qaala waxaan uga warramay wuxuu uu yidhi fatagayara wajhu wejigiisii baa doorsoomay caro uu ka cadhooday buu la doorsoomay xataa kaana kasirfi ilaa sirf oo kale noqdo sirfiga marka isagaa fasiri doonay waxa weeyaan waa xaba guduudan oo geedaha dhacaan geedaha qaarkood ka yimaada yani wejigiisa guduutay uma qaala markaasu wuxuu yidhi faman yacdilu ida lam yacdil illaahu warasuuluhu oo yaa caadilnimo samaynaya haddayna alli rasuulkiisu caadilnimo samaynin uma qaala markaasuu yidhi yarxamu allahu muusaa muuse alla ha u naxariisto qad uudiya biakhara min haadaa fa sabr intaa wax ka badan baa lagu dhibay oo wuu sabray eh muuse markaa eh, ambiyadii hore waxaan soo marray xadiidkii khabaab inuu rasuulku sala اllau alay slam markii kacala calan ummaddiisu uu ummadihii hore dhibkii ku dhici jiray uu xusuusiyey isna marka kolkii dhibkankada uu ku dhacay aflagaadadanta loo geystay ayuu xusuusanaya oo ku sabraya ambiyadii hore wixii loogeysan jiray arrimahaas oo kalena aad bu alla qur'aanka subxaanahu watacaala ugu badbadiyaayoo ugu sheegaa nebiga sal lla ly slam markii la beeniyo ee hadalla xun iyo lagula hadlo ee la diidi iyo yuu ku sabirsiin jiray oo muxuu ah walaqad istahzaa birusuli min qablika fasabruu iyo aayada sidaasoo fara badan fasbir kama sabara ulcazmi min iyo alla uga warrami jiray wain yukadibuuka faqad kudibat rusulu min qablika marka waxaa weeye waxyaalaha sabirka keena qofka sabirka sabab u noqda inuu dadkii hore ee mu'miniinta ahaa iyo ambiyadii iyo asxaabtoodii iyo soo halgamayaasha ee diinaha usoo halgamay dhibaatada ay diinta usoo mareen inuu xusuusnaado weeye markaasuu ku sabrayaa markaasna alla subxaana wa tacaala guusha uu siinaya muuse allah u naxariiso inta inka badan baa lagu dhibay oo wuu sabray ee markasna waa sabray faqultu markaasaa waxaa ibnu mascuud baa leh laa jarama waxaa xaq ah laa arfacu ilayhi bacdaha xadiidan inaanan u sheegi doonin war dambe sida uga dhibooday markuu arkay nabig alay slat sla arrinta u dhibaystay ayuu ballan ku qaaday dib dambe hadal xun oo layidhi inaanan ugu sheegin muttafaqun calayh qowluhu kasirfi huwa bifatxi saadi lmuhmala saadku hoos dhaban yahay aan dhibicda lahayno wa huwa sibqun axmar waa rinji guduudan rinji guduudanoo geedaha qaarkood dacan ka yimaadaa ayaa la yidhaahaa sirfi la yidhaahaa وعn أنس رضي الله عنه qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وaليه وسلم إذا أراada الله بعabdi خayرa bcabdihi خayrا kolkuu la doono alla سubحaanaه wa taعaalى addoonkiisa khayr uu la doono عajla lahu العquubaةa في الدuنيا ciqaabtuu adduunka ugu soo dedejiyaa oo dunuubta ka dhacaysa ciqaabteediiba adduunka usoo dedejiya musiibooyinka ku dhacaysa noqotayaa iyo isagoo tacsiir ama xuduudda laga oofiya noqotayaaba dhibaatooyin buu alle ku ridaa wa idaa araada allahu bicabdihi shara addoonkiisu markuu shar la doonana amsaka canhu dhibaataduu ka joojiyaa bidenbihi xataa yuwaafiya bihi ilaa uu kala yimaado denbigii yowma alqiyaama denbi isagoo ku raran ilaa uu kala yimaado marka waxaan sidii aan soo maray weeyaan qisadii muxuu ahay kitaabkii xadiidkii kacb ibni malik radi allahu canhu ee dherarka badnaa saddexdii nina mu'miniinta ahaydna waa la dhibay oo aad baa loo cadaadiyey oo dembigii baa laga tirtiray labadii nin ee kalena kuwii kalena ee faraha badnaana iyaga muxuu ahaye dembigii lagama goyn iyagoo dembigoodii wata ayay la godgalay kuwii munaafiqiinta ahaana xadiidkana waa xadiid صaxiixa وqال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء abaalgudka iyo mxua hawaabka weynankiisu wuxuu ku jiraa dhibaatada weynankeeda balaayada weynankeeda ayay ku jirtaa wain allaha tacaalى allana sarreeyay idaa axaba qowman haddii uu dad jeclaado ibtalaahum waa imtixaana faman radya falahu ridaa qofkii raadi noqdaa raalli aanshuli allana waa ka raalli noqonaya yani qofkii imtixaanka ku raalli noqda alla waa ka raalli noqonaya waina cudal waman sakita qofkii xanaaqana oo sabri waayana falahu sakط cadhuu leeya allah isagana u cadhoonaya rawaahu التirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan tirmidi baa xadiidkan wariyey wuxuuna yidhi waa xadiid xasana waxaana kaloo wariyey ibnu maajah ayaa isna wariyey marka waxaad moodaa halkan kada inay isku hal xadiid ay yihiin isku hal xadiid inay yihiin buu ka dhigay mana ahe laba xadiid ayay kale yihiin oo midkoodna uu waa inta qaybta hore eh xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyaama inta eh, kayo inta ka horeysaayo waa hal xadiid oo waana saxiix isagu eh, inta dambe ee eh, waqaala nabiyu sala allahu alay w slam marka xadiid kale weeyaan laba xadiid wuu isku daba qabtay alimaamu nawowi radia allahu canhu oo aada moodo inuu ka dhigaayo hal xadiid iskaga dhigayo waana laba kale xadiid oo kan dambaa xasan ah kaa horese isagu saxiix weeyaan